alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd darsigeennaana waa kii labaatan iyo saddexaad ee ka mid a kitaabkii cumdatulaxkaam oo iska lahaa alxaafid cabdulqani ibnu cabdulwaaxid almaqdasi raximah اllahu tacaala waxaynu dhexda kaga soo jirnay kitaabu ulxaj wuxuu darsigeennu caawa ka bilaabanayaa baabu raaxaysigii ayuu u baab yahay baabkan afar xadiid ayuu ku sheegi doonaa tamatuca waxyaalo dhowraa loo yaqaanaa waxaa ka mid a guur mutmutaco loo yaqaano oo ah ninku inuu haweeney guursado haweenaydaa uu guursanayana ajal iyo waqti ay samaystaan uu yidhahda bil baan isqabaynaa ama laba bilood wuxuu ahaa guur waagii hore jiri jiray kabacdina la xarimay tamatuc waa loo yaqaanaya mutca waxaa kaloo jira mutcat ulxaj waxa loo yaqaano oo ah bilaha xajka bisha dilxija awalkeeda inta lasii cumraysto xajka la tago markuu qofku cumraystooo xalaaloobo maalinka sagaalaad marka yoomu tarwiya la dhaqaaqayo maalinka asaga inuu xaj xirto intii horena uu sii xalaaloobay inta cumraystay tamatuc waa loo yaqaanaa taasuuna hadda musanifku ka hadlayaa raxmatullahi caleyh oo ah bilihii xajka in lasii cumraysto kabacdina maalinkii xajka la gaaro maalinkaas asaga ah xajka la xiranayo can abi jamrata jamra aabihii waxaa laga wariyey nadri bni cimraana ahaa addubaci nadri bni cimraana addubaci ahaa qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey ibna cabbaasin ina cabbaas canil mutcati mutcada ayaan weydiiyo mutcatulxaja raaxaysiga xajka oo raaxada maxaa laga wadaa dee intaad tagtid oo ma sii cumraysatid markaad xalaalowdaad iska joogaysaa magaaladaada dharkaaga caadiga aada xihan reerkaaga aad dhaqmin ka bacdi maalinkai xajka marka la gaaraad xajka xihan fa amaranii wuu ifaray biha iyada oo wuxuu yidhi waa caadiya sii sii cumrayso wa sa'altuhu waxaan weydiiyey can ilhadyi hadyiga oo ah xoolaha xajka loo kaxeeyo oo la qalayo fa qaala wuxuu yidhi fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday hadyigaas jazuurun geel ba ahaaday neef geela la gowracahaya geel ba ahaadayoo la gowracayaabuu yidhi jazuur waa geela saasuu ka wadaa marka jazuurka geel baa ahaaday buu yidhi bukhaari waxaa ku qoran wa fiiha fiiha aw baqaratun ama neef lo ah aw shaatun ama neef ari ah aw shirkun ama isla wadaagid fii damin dhiig la isla wadaago oo dhiigga see la isula wadaagaya intaana qof baa waxay leeyihiin hal neefoo geel ah aan lacagtiisa la wada baxno kabacdina aan ku udxiyaysanno dhiiggiisii isla wadaageenoo ay ku allabaryeen neef lo aan isla gadanaynaa lacagtaan isla wadaagaynaa shirkiga gaalnimada hama waa isla lahaansho aw shirkun isla wadaagid fii damin dhiig la isla wadaago dhiiggana inaad is sarsaraysid maaha ama qof dilaysid waa xoolihii udxiyada la qalayay neef ka mid oon lacagtiisii isku darsanoo sheer ku noqonay wey markaasaan wada qalaynaa masaakiintana ku sadaqaynaa shirkunkaas wey qaala wuxuu yidhi wa ka ka'anna naasan dad baad waxaad moodaa waa cumar iyo cuhmaan buu ula jeedaa aniga wuxuu qoraya qorayaa wa ka'anna naasun buu ii oo siinka la idinka muxuu idii qoraya naasan soo maaha maasan iyo unaasan labaduba waa jiraan maasan iyo unaasan dad waxaabaad moodaa karihu inay dhibsadeen ha arrinkaas arrinkee xajka noocaasoo kaleeta mutcada noocaasa inay dhibsadeen baad moodaa fanimtu waan seexday buy waxaa seexanayaaye waa abujamr oo nadar ibni cumraan ahaa fa ra waxaan ku riyooday fil manaami hurdada dhexdeeda ka anna insaanan ayadoo qof yunaadi uu dhawaaqayo qof baaba ii dhawaaqaya waa riyo u riyoonaye garo waan riyoodayb waxaan ku riyooday iyadoo qof ii dhawaaqayo wuxuu leeyahay marka xajun xaj weeye mabruurun loo baarinimo sameeyey waa xajka aan wax dembiya dhexdii lagu samayn iyo wa mutcatun cumro mutcada maanta cumraa loola jeedaa wa mutcatun cumro mutaqabalatun ee la aqbalay wixii aad samaysay waa xaj saxa iyo cumro la aqbalay faataytu waxaan u imid bu yidhi ibna cabaasin ina cabaas baan u imid bi awalba isagaa ibnu cabaas su-aasha weydiiyey faxadadtu waan u sheegay buu yidhi hu ibnu cabbaaskii ayaan u sheegay xal intaad seexdaan waxaan ku riyooday iyadoo laleeyahay xajkaagana waa la aqbalay cumradaaduna maqbuul bay ahayd fa qaala wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu cabbaas allaahu akbar ilaahi baa weyn sunnatu abilqaasimi abilqaasim sunnadiisii weeye waa nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasaa sunnadii nebiga ahayd buu yidhi marka xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa dadka culummada ah in cilmiga iyo aqoonta la weydiiyo iyo mutcada in lasii cumraysto xajka ka hor inay xalaal tahoo bannaan tahay iyo iyo dee dhiig inuu waajibayo qofkii ayoo shuruudeedii markaa la marayo oo dhiig baa ku waajibaya riyada ah riyootay riyo fiican hadday tahay culummada riyada tafsiirkeeda garanayso wanaagga lagu yaqaano in loo sheego layaha riyadaasaan ku riyoodaye bal ka waran arrin weyn haddaad aragtid ood ku faraxdid iyo waxyaalaha ku habboon waa maxay allahu akbar haa in sidaas la yidhahdo haddii waxaad xoogaa ka naxdid iyo wuxuu waxaan soo marra subxaanallah la ohanayo soo maahayn haddii wixii wax fiican ay yihiin ay ku farax geliyaan maxaad odhan allahu akbar ayaad odhanaysaa qof baa qur-aankii dhameeyey mid baa casarkii ka baxay mid baa wax u fududaadeen mid baa kitaabka ilaahay u fudeediyey mid maqnaa baa la helay mid xanuunsanaa baa caafimaaday allahu akbar alxamdu lilah waxyaalaha noocaas oo kalea la yihahdaa ayib waxyaalahasaana ugu fiican riyada ambiyada ilaahay hadday riyoodaan waa waxyi laakiin dadka kale hadday riyoodaan riyadooda waxba diin lagama qaato lakiin waa la iska weheshadaa can cabdillaahi ibni cumar waxaa laga wariyay radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi tamataca wuu raaxaystay wuu raaxaystay maanta halkaan xajka markaan joogna waxaan ula jeednaa wuu cumraystay rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu caleyhi wasalama fii xajati lwidaaci xajkii sogoontiga lwidaac sanadkii tobnaad buu ahayo hijriga xajat lwidaacna waxaa loogu magacaabay xalay baan soo marnayo dee waa xajkii nebigu uu sogoontiyey sala allahu aleyhi wasalam xaj kaleba uusan xajin ayib bilcumrati cumra ayuu ku cumraystay oo ku raaxaystay ila alxaji xaj inta laga gaarayo xaj inta laga gaaraya maxaa laga wadaa bisha dilxija markay dhalato ama bilaha kaleeto ashhurulxuramka ah bisha dilxija weliba khaasatan markay dhalato ayaad maalinkeeda koobaad labaad saddexaadkeedaad baxaysaa xajkaad tegaysaa waa tawaafaysaa ragcatee dawaafkiibaad tukanaysaa sacyiya marwaya safar dhexdeedaad waxa weeyaan sacyiga ku samaynaysaa timahaad iska gaabinaysaa waad xalaalowday marka dharkii cadaayo oo aad qabtay oo cumrada waad iska bixin dharkaga cadiy had gashaan haddaad shaati iyo surwaal qabtay haddaad qamiis caadiya qabtay macuus iyo haddaad qabtay khalaas ninku reerkiisu hadduu la socdo asagii reerkiisa waa caadiyo meel bay wada degi karaanoo waa isreeraysan karaan waa caadi qof caadi u noqday marka maalinkii xajka la gaaro xajka loo baxayo maalinkaasuu xajka xiranaya bas ayib ilaalxaji xajka laga gaaro wa ahdaa hadyina waa soo kaxeeyey wa ahdaa waa maxay waa xoolaha xajka loo kaxeeyo oo lagu qalo hadyi buu soo kaxeeyey fasaaqa wuxuu kaxeeyey macahu la jirankiisa alhadya hadigii min dilxulayfati meesha dilxulayfe loo yaqaano buu xoolihii ka soo kaxeeyey dilxulayfe yaa ka xiran jiray xajka sheega xalay baan soo marray ree madiina ka soo xihanaya ree madiina ka soo xihanayay wuxuu bilaabay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama xirash camaashii buu bilaabay wa ahalla wuu xirtay bilcumrati cumradii buu xidhay cumradii ayuu nebigu xidhay sal alla alayhi wasalam wa bada'a wuu bilaabay rasuululahi sal lla ly fa ahalla wuu xidhay bilcumrati cumraan nusakday baa qoran uma ahalla wuxuu xidhay haddana bilxaji xaj fa tamataca way cumraysteen annaasu dadkii maca rasuulillahi rasuulkii allala jiranki sal alla alay wasalam fa ahalla bilcumrati cumra ayuu xidhay ila xaji xaj laga gaarayo fa kaana min annaasi dadka waxaa ka mid ahaa man duul ahdaa soo kaxeeyey maxay soo kaxeeyeen xoolo fasaaqa wuxuu soo kaxeeyey alhadya xoolihii min alxulayfati min alxulayfati xulayfa min alxulayfati miduu qoraya mise min dilxulayfa ya min dilxulayfati dilxulayfa ayuu ka soo kaxeeyey wa minhum waxaa ka mid ahaa mandu lam yuhdi aan waxba soo kaxayn hadyiba ma wadinba dad iska caadiyo iska socdaa jiray falamaa qadima markuu soo galay rasuululahi rasuulkii alla sala allahu aleyh wasalam maka tamako qaala wuxuu ku yidhi linnaasi dadka man ruuxi kaana ahaaday minkum idinka xaaluu ka mid yahay ahdaa mid soo kaxeeya hadyi fa innahu ruuxaas oo xoola hadiya wada ari iyo geel iyo lo koodeenkay doone ha noqotee fa innahu ruuxaasi laa yaxillu ka xalaaloobi maaya min shay-in shaygaasoo xaruma ka xaaraam noqday minhu xaggiisa xataa yaqdiya ilaa uu dhammaystirtoo guto xajahu xajkiisa marba haddaad xoolo wadid oo xoolo hadiya aad soo kaxaysay ilaa aad xoolahaas xajkii inta dhammaysi ka gowracdid ma xalaaloobaysi sidii baad u xarmanaanaysaa oo xajka iyo hawshaas u jiraysaa cuntada xalaal iska seexa iyo dharkii iska bedel iyo timagaab iyo waxa ma jirto acmaashii xajku dhan ilaa aad ka dhammaysatid oo xoolihii aad gowracdid ma xalaaloobayso waa qofkii xoolo waday ayib taasi waa qofkaas waman ruuxii lam yakun aan ahayn ahdaa mid soo kaxeeyey xoolo qofkaan wadin falyatuf ha wareega bilbeyti kacbada kow toddobadii jeeroo dawaafkahayd buu la imaanaya wabisafi safa iyo wabisafaa safa iyo walmarwati marwana ha wareego waa sacyigii bayna safaa walmarwa ina safaa walmarwata min shacaa'irilahi meeshaasuu toddoba jeer ku ordaya waa labo walyuqasir timahana ha gaabiyo walyaxlil hana xalaaloobo wixii xaaraamta ka noqday markuu cumrada xirtay ayaa u xalaaloobayay dharkiisa caadiga ah gashaan reerkiisu u tegi karaa waa caadi uma liyuhilla haa xirto bilxaji xajka haa xirto waa waqtigii xajka hadda marka la gaaro carafa halkaa loo baxaayo walyuhdi ha kaxeeyo hadyina hadyina ha sameeyo hadyi ha la yimaado soo saa idiin qori maayo walyuqasir walyuxallil huma lyuhilla ha xirto xajkii waqtiga eh, xajka loo baxayo carafo loo baxayay xajka ha xirto walyuhdi hadyina ha gowraco faman ruuxii lam yajid aan helin hadyan xoolo u gowraca qofka aan helin waad cumraysatay waa dawaaftay sacigii baad la timid waa timi baad iska gaabisay waad xalaalowday labadii ragcadood waad tukatay maalinkii xajka markii laga xajkii acmaashiiaad dhamaysatay xoole xoole haddaad haysato xoole helaysid gowrac horay haddaadan xoole u wadin hadda horay xoole umaad wadin laakiin haddaad xoolii u helaysaa lacagtoodii neef inta wax soo iibisay gowrac haddaadan helaynin faman lam yajid qofkaan helaynin hadyan xoolo falyasum ha sooma halaaata ayaamin saddex maalmood oo filxaji xajka dhexdiisa ah iyo wa sabcatin toddobo idaa rajaca markuu noqdo ilaa ahlihi gurigiisa uu noqdo iyo ehelkiisi saddex iyo toddoba isku dar tilka casharatun kaamilatun quraanka anka kuma sheegin toban dhammaystiran weeye markaas ayada toban maalmood saddex berina waxaad ku soomaysaa xajkaa joogtay toddobada kale markaad gurigaagii ama kenya ama soomaaliya ama yaman meeshaad joogtay kusoo noqotid baad toddobada kale soomaysaa fa waxaa wareegay rasuululahi rasuulka allaa dawaafay fadaafa wuu dawaafo wuu wareegay waa dawaafulquduumkii markuu magaalada soo galay rasuululahi rasuulka al sal alla lay slam xiina qadiba makata maka markuu soo galay wastalama wuxuu taabtay arrukna tiirka ruknulyamaaniga xal aan soo marinay awala shay-in shay kii ugu horreeyey ruknulyamaaniga tiirkaasuu taabtay uma khaba wuu orday ha khaba wuu orday oo sacyi buu la yimid alaaata adwaafin saddex dawaaf oo mina sabci toddobadii ka mid ah toddoba jeer baa la dawaafaa saddex ka mid a ah. waad ordi ruclaynaysaa deg ordaysaa saddex jeer ayib oo toddobada ka mid ah wa mashaa wuu socday arbacatan afarra wuu socday afarra tartiib baad u soconaysaa oo gudaha markii lasoo gala waa hagaag wa rakaca wuu tukaday rasuulku sala allahu caleyhi wasalam waa ragcadee waa labada ragcadood oo dawaafka oo dee markuu dawaafay meeshii maqaamu ibraahim buu inta laba ragcadood ku tukanaya xiina qadaa markuu gutay dawaafahu dawaafkiisii bilbeyti beytka uu ku dawaafayay cinda almaqaami maqaamu ibraahim agtiisa watakiduu min maqaami ibraahiima musallan soo qur-aanku mid arag meeshii nebi ibraahim uu istaagay agteeda meeshaa iyadaahu ku tukaday laba ragcadood meeshaasuu laba ragcadood ku tukaday qaabkaasaa laga wadaa marka ragcatayni laba ragcadood uma insarafa wuu gadoomo salaadiibu ka baxa fa ataa wuxuu yimid assafaa safa iyo safa ayuu yimid wa taafa wuxuu ku wareegay bisafaa safa iyo walmarwati marwo sabcata adwaafin toddoba dawaaf oo markii maqaamu ibraahimka aada ku tukatay laba ragcadood horaad u dhaqaajinaysaa meesha waaba kugu dhowdahay markaas ayada ah safa iyo marwa laba buurood oo isku dhegan uma lam yaxlil weli kama xalaaloobin nebigu min shay-in shaygaasoo xaruma ka xaaraam noqday minhu xaggiisa xataa qadaa ilaa uu gutay xajatan xaj msa xajahu yah xajkiisii ilaa uu dhammaystirtay weli sidii buu xajka u xarmanaa oo wa naxara uu gowracay hadyahu xoolihiisii yowma naxri gowraca maalinkeedii oo wa afaada uu shumay faafaadu wa dawaafil ifaadihi shubanka caloosha ha u qaadanina uma afiiduu min xaydu afaada naasu qur-aanka sukmin arag waa dawaafu lifaadihi oo afaada uu dawaafay oo shumay fa daafa bilbeyti kacbaduu ku wareegay uma xalla wuu ka xalaaloobay min kulli shayin shay kastoo xaruma ka xaaraam noqday minhu xaggiisi wa facala waxaa sameeyey midla maa shay wax la mid a facala nebigu uu facala uu sameeyey rasuululahi rasuulkii alleh sidaa rasuulku uu sameeyey waxaa la qaboo la sameeyey man ruuxi ahdaa soo hadiyeeyey xoolo xoolo soo kaxeeyey oo wasaaqa soo kaxeeyey alhadya xoolaha minanaasi dadka xaalay ka mid yihiin dayib xadiidkan masaa'il dhowr ah ayuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa dee masaa'ilkaa waxaa ka mid a cumrada iyo xajka in la isdhexgelin karo xadiidku waa inoo faa'iideynayaa xoolaha hadyiga miiqaadka iyo meelaha xajka laga xidhanaya in laga soo kaxeeyo xadiidku waa inoo faa'iideynayaa taana xadiidku waxyaalo inoo tusinaya ka mid tahay ragcatay dawaafka khalfulmaqaam maqaamu ibraahim gadaashiisa laba ragcadood lagu tukanaayo xadiidku inoo faa'iideynaya labadaa ragcadood marka la tukada xaggee la aadin safo iyo marwo dhexdooduu qofku ordaya sacyinaya ayana xadiidku waa tusinaya qofkii aan helin xoolo uu gowraco muxuu samayn markuu cumraystay dee waxa weeye saddex maalmood buu soomayaado xajka iyo toddoba markuu gurigiisa kusoo noqdo inaad xoolo heli weyda maxaa keeni karaa xajka waxaa keenaya inaadan xoolaba haysan kow waxaa keenaya waad heli kar lacagtooda inaadan haysan waa iyaduna waa keeni kartaa waxaa dhici karta lacagtii xoolaha waad haysaa laakiin adaadan ka maarmin oo u baktinahayaba waxaa suurtagala lacagtii waad haysataa laakiin ninka xoolaha lahabaa wuxuu yidhi lacagtaada wax ka badan baan ku rabaa xoolahan iyaduna waa suurtagal ama wuxuu ku yidhi waxba kuma raba waxba kaa gadi maayo dhaaf war xajkii baan imid oo gowrac baa laga rabaayo dhiig baa igu waajibay iga iibi waxba kaa iibin maayo buu dee caadin baad marka waxba ma haysatid waxaad haysatid markaas ayada ah lama arko kulligoodba way soo wada gelayaan markaasuu soon qofku aadaya can xafsata waxaa laga wariyaa xafso zawji nebiy nebiga xaaskiisa ahay sala allahu aleyh wasalama qaalat waxay tidhi annahaa iyadu qaalat waxay tidhi yaa rasuulalahi rasuulkii allow maa maxay buu sha'nu naasi dadka arrinkoodu yahay xalluu ay u xalaaloobeen min alcumrati cumradii ugu xalaaloobeen walam taxilla aadan u xalaaloobeen anta adigu min cumratika cumradaada waxaa laga wadaa dadka waa wada socoteen cumradii bay yimaadeen way dawaafeen toddoba jeer labadii ragcadood bay tukadeen kabacdi safaya mar way dawaafeen timihii bay iska gaabeen waa xalaaloobeen khalaas maryihii waa la iska badalayaa cumrada waxa weeyaan dee wax kuu xiran lama arka markaas qof caadi oo magaalada iska joogaata dadkii kula socday marka way xalaaloobeen oo cumradoodii way dhammaysteene adigu weli dharki cumradaad ku taagantahay maadan xalaaloobin maxaa kugu dhacay walam taxilla anta min cumratika fa qaala wuxuu yihi nebigu sal lla lay waslam innii anigu labadtu waan dhajiye ra'sii madaxayga dhajin weeye dhajin timuu lahaa nebigu sal lla lay timaha markuu lahaa timaha waxaa la samaynayaa bahal baa la marinaya bahal baa la marinaya timaha marka lagu dhejinay maadaama dadku ay xajinayaan timihii aan la xiirayna ilaa acmaasha la dhamaysto bahashaasaa timaha lagu dhejinaya timihii marka marka la dhejiyo waxyaalihii xumaayo dhan bay ka ilaalinaysaa dee timaha nabigana ilahi baaba ilaaliyo alayhi salaatu wasalaam timahaas marka saasaa loo dhejinahaya bahashaasaa lagu dhejinahaya waqallatu waxaan eh, surka u geliyey ama kuul usoo xiray hadyiga xoolahayga taqliidka waxaa weeye kab dhexda laga dalooliyey iyo kuul weyn ama qoono weyn baa xoolaha luqunta loo gelinaya xajka loo wado ariga iyo lo-da iyo geelaba luquntaa loo suraya falaa uxilu ma xalaaloobayo falaa axilu ma xalaaloobaya xataa anxara ilaa aan gowracay gowraco xoolahaas dadkaanu xoolahiisa wadeen anigu qof xoolaan wade mar haddaan xoolo soo kaxeeyey cumradan keliya uguma filla ilaa aan xajka acmaashiisa ka dhammaysto ma xalaaloobayo nebigu sal alay wasalam xadiidku wuxuu tusinayaa gabadha xaaska ahay ninkeedu aqoon-yahan hadduu yahay oo ay masale ka dareento inay weydiin kara maxaa kugu dhacay see wax jiraan masladan dadka saasay samaynayaan adiga dadka osaanaad waad khilaaftay see wuxuu jiraa inay odhan karto way bannaan tahay sababka ku xambaaray adiguna inaad sheegi karto ood la odhan kartay saasaan u sameeyey sida nebiguba ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam taasna xadiidku waa inoo faa'iideeyey marka xajkii iyo cumradiibuu nebigu isku soo daray calayhi salaatu wasalaam qaarin buu ah can cimraan bni xuseyn can cimraan ibni xuseyn waxaa la wariyay can cimraana cimraan waxaa laga wariyay cimraankii ibni xuseynin ina xuseyn ahaa saxaabi aad u qeyn badan buu ah wuu xanuunsanaan jiro xanuuno badan buu qabi jiray qaala wuxuu yidhi unsilat waxaa lagusoola soo dejiyey waxaa la soo dejiyey aayatulmutcati cumrada aayadeedii fii kitaabillaahi kitaabka alle ayaa lagu soo dejiyay tacaalaa sarreey fa facalnaa waan samaynay haa cumradii maca rasuulillaahi rasuulka alle la jiranki walam yanzil ma soo degin qur'aanun qur'aan bixurmatihaa diididdeeda qur'aan damboo sheegaya oo odhanaya cumradu waa xaaraanna ma jiro walam yanha ma reebin rasuulku canhaa xaggeeda xataa maata ilaa uu ka dhintay rasuulkuna ma reebin qur-aanno kama soo degin buyii cumradina sidii bay u jirtaa fa qaala rajulu ninbaa wuxuu odhanayaa markaas bira'yihi maskaxdiisii ra'yigiisa maa shaa wuxuu doono qaala albukhaariyu bukhaari baa wuxuu yidhi yuqaalu waxaa la yidhaahdaa innahu ninkaas cimraan ibnu xuseen uu duurxulayo wax ka sheegayo u leeyahay ninbaa hadhow ra'yigiisa wuxuu raba naga odhanayo cumaru cumar inuu ah cumaanna waa lagu sheega cumaanna waa lagu sheega marka xadiidku wuxuu ina tusinayaa aan ka qaadanaynaa dee qur-aanka iyo sunnadu inay isnasakhi karaan sidaa ogeed buu saxaabigu hawshaa u sheegay xadiidku waxyaaluhu inoo faa'ideynaya waxaa ka mid a ah cimraan ibnu xuseen fadligiisa iyo cumradu inay tahay wax mashruuc ah ayana xadiidku waa inoo faa'ideeyo waa ka qaadanaynaa dayib saxaabadu waa ijtihaadi jireenoo waxay hadda ku kala arag duwan yihiin cumar ama cuhmaan iyo cimraan ibnu xuseyn waa ijtihaad sidaa ogeed buu radinayaa walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday nasalad waxaa soo degtay aayatulmutcati raaxaysiga aayadeedii yacnii wuxuu la jeedaa mutcata alxaji xajka mutcadiisi iyo cumradii ah wa amaranaa wuuna faray bihaa iyada rasuululaahi rasuulkii alle sala alla aleyhi wasalam uma lam tansil maysan soo degin aayatun aayadaasoo tansakhu nasakhaysa aayata mutcati alxaji xajka cumradiisii aayaddiisii walam yanha muusan reebin canhaa xaggeeda rasuululahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalama xataa maata ilaa uu ka geeriyooday walahumaa muslim iyo bukhaari waxaa u sugnaaday bimacnaahumaa bimacnaahu xadiidkan xadiid la macno ah kii hore iyo isagoo isku mid baabulhadyi hadyiga ayuu u baab hadyigu waa maxay waa tahadaaj somal waa xoolaha lasoo kaxeeyo xajka loo kaxeeyo halkaa dee xoola lagama kaxayn kara hadda laakiin dadka xajinaya waxay sameeyaan lacag bay qaataan markuu xagga tago oo intuu cumraysto acmaashii xajka dhamaysto neef buu soo gadayaa meeshaa lagu gowracayaa masaakiinta meesha joogtaa lagu sadaqaystaa dadkii agagaarkaa ka agdhow ama xoolahoodu meesha gaari karaanna xoolay kaxeeyaan ari iyo geel iyo lo kii meesha kuu gaaraya malfa qodobkaa hadiga marka marka laga hadlahayo xajka waa kaa xoolahaas waay can caaishata waxaa laga wariyay qaal radi allahu canha qaalat waxay tihi qaalat waxay tiri fataltu qultu ma aha halkaas ogaada fataltu qataltuna ma aha qultuna ma aha maxaa idiin qoran fataltu waan soohay waan soohay qalaa-ida hadyi rasuulillaahi rasuulka alle hadyigiisa kuushiisii ama qoonaheedii ayaan soohay oo xargaha u tidca biyaddii gacantayda humma ashcartu waan calaameeyey haa ayadii wa qalladahaa rasuulkuna luquntu u geliyey ow qalladtuhaa ama anaa luqunta u geliyey humma bacada wuu diray bihaa xoolihii ilalbeyti beyti xaramku u diray nebigu wa aqaama wuu nagaaday bilmadiinati madiine ayuu nebigu ku nagaaday famaa xaruma kama xaaraam noqon calayhi nebiga dushiisa shay-un shay shaygaasoo kaana uu ahaa lahu nebiga xalaalan mid u bannaan xadiidkani waa xadiid muhima ah, dhegaysta wuxuu ka hadlayaa xoolaha xajka loo wado surkaa wax loo geliya kab kab dacasa dhexda inta laga qoro oo laga dalooliyo oo la dalooliyo oo xarig dhexda laga geliyo baa surka loogu xiraya ama kuul waaweyn oo qoonaha loo yaqaanaa dhexda loo gelinaya kuushaa marka xarig bay u baahan tahay xariggaasaan u tidcay oo u bay tihi u sameeyey xariggaasaan u sameeyey u tidcay taas waa qodob fataltu marka waan soohay oo waan tidcay qalaa'ida qalaa'idduna waa kuulaha waaweyn qoonihii ama kuulihii waaweynaa oo hadyigii rasuulka biyadii gacantayda marka xaasku ninkeeda inay ku caawiso wixii wanaaga uu samaynahayo gacanteeda iyo awooddeeda iyo maskaxdeedaba uma ashcartu waan calaameeyey haa xoolihii waxaa laga wadaa dee markaan wixii sameeyey xoolihii baan waxa weye u calaameeyey waqalladahaa rasuulullaahi ow qallataha waxay ka wadaa markaan kuushii iyo xargihii iyo hawshii isku habeeyey rasuulka inta iga qaaday xoolihii luqunta u geliyay qalladaha ow qallatuhaana ama anaa u geliyey markaasuu xoolihii diro wuxuu yidhi xoolahan kaxeeya maka geeya dadka masaakiinta ha loo gowraco waa udxiyadii ma la fahma nebigu markuu sidaa leeyahay asagu madiinuba joogaa maba soo xajima mana soo cumraysan gurigiisii buu joogaa adoo gurigaaga jooga marka intaad lacag sii dhiibta waxaa odhan kartaa maalinkaa dadka masaakiinta wax loo gowracayo laba neefo ariya lo geel ii gad dadka masaakiinta uqal adigii maadaamaad xoolo hadiya kaxaysay laakiin aadan xajkii aadin oo gurigaaga ku hartay ma qof xaaji aad la mid noqonaysaa waxa lagu odhanaya dhar qab oo xaaskaaga ha u tegin oo timaha iska xirmiya may maadaamaad gurigaagii joogto odan xajba aadinba shaqadaada waa ku furanta waa ku xalaal sidaas weeye saasaa laga wadaa marka xoolahan maxaa loo calaameeyaa xoolahan xajka loo wado maxaa loo calaamayn dhowr cillo dhowrkaba waa loo calaameeyaa kow xoolahaas dadku inay aqoonsadaan oo ogaadaan xoolahani iyo xoolo xajkii loo wada inay yihiin surkaa wax loo geliyaa kuruskaa laga saraayo dhiig yara laga keenaya wax la mid ah kow in la ogaado xoolo xajkii loo wada inay yihiin xoolaha kale hadday ku dhex darmadaan in la kala garto calaamad iyo sumad bay u taha haddii meel ay baxsadaan in la soo arko lasoo qabto oo la yidhahdo xoolahan waa xoolo xajkii loo wado masaakiinta laftirkooda markay arkaan inay ku farxaan o yirahdaan xoolahan inagaa laynoo wadaa laynoo qalaya de laftirkeeda waa u farxad adigaba qadada iyo qurac kuusoo socota daarsoo ku farxi maysa adoo gaajaysaan masaakiinta marka markay arkaan xoolahan calaamaysan waxay leeyiin waa maanta hawsheennu qadadeennu waa diyaar quraacdeennu waa diyaar hilib baynu helaynaa way ku farxaayaan tuug hadduu xado waa xoolo calaamaysanoo waa la garan warya agee wadaa bale xoolahan soo xoolihii masaakiinta loo wado xajka maaha jooji baa waa lagu qabsanaya waxyaalo badan oo faa'iidooyina sidaasaa loo calaamaya can caa-ishata radia allahu canha qaalat waxay tihi ahdaa rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu soo kaxeeyey maratan mar hanaman hanamku waa maxay talo waa ari ha ari buu soo kaxeeyey marka ariga iyo geela iyo lo-da intaba xajka waa loo kaxayn karaayo waa lagu udxiyaysan karaa can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana nabiyallaahi ilaahay nebigiisii sala allahu calayhi wasalam ra-aa wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo yasuuqu kaxaynaya badanatan neef geel ah neef geelu xajka u wadaa ninkii baa marka daalay neefkaana masaakiintu ugu talagala asagiina waa socon laaye fa qaala nebigu wuxuu yidhi irkab fuul haa ayadu hasha laftirkeedaa xajka u wadid fuul ayadu gaariha kuu noqoto qaala ninkii wuxuu yidhi innahaa ayadu badanatun xajkaan u wadaa waa sadaqo sadaqaan anugu fuulayaaba nebi maxamedo masaakiintaan ugu talagalay inaan anugu intifaacsado uguma talagelin qaala nebigu wuxuu yidhi irkabhaa iska dhaaf warkaasoo fuulbi fa ra'aytu waan arkay buu yidhi hu ninkii abu hurayra odhanaya raakibahaa xaaluu yahay mid saaran ama raakiban xaaluu yahay mid saaran yusaayiru oo la soconaya annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama isagoo nebiga la soconaya oo fuushan ayaan arkay buu yidhi wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa qaala nebigu wuxuu yidhi fi thaaniyati markii labaad aw ithaalithati ama markii saddexaad irkab fuul haa hasha weylaka inkaari kugu dhacde waryaahe hog alla kugu jirabiya hasha fuul buu yidhi ow weyxaka warhooge hasha fuul kelmad waxay ahayd carabtu ay iska yidhaahdaanoo habaar aysan ula jeedin war waxaa sii soqaabala kugu dhacday sooma arag war naga durujin kudhisaya qaarkood odhanhaya balaaya kugu dhacday qaarkood odhanhaya habaar iyo nacaybna midna olama jeedaane carabkaa iskala qabsadoo iskala dureersamay marka war in kaar qabe adoo qofkii jecel war go-aan ahayn magacaa ba'yi taasay odhanahaya war hooge fuul hasha marka halkaa waxaad ka faa'idaysatay xoolihii xajka aad u waday haddaad ka maarmi weyday waad waad sii fuulaysaa waa midda labaade hadday irmaan yihiin oo caana leeyihiin waad sii maalin caanahooda waad sii intifaacsanaysaa marka haddaadan ka maarmay saasaad samaynaysaa can ziyaad ibni jubayrin waxaa laga wariyay qaala wuxuu yihi raaytu ra-aytu waxaan arkay ibna cumara ina cumar baan arkay biyu cabdullaahi qad ataa xaaluu u yimid calaa rajuli nin dushiis ninkaasoo qad anaakha fariisiyey badanatahu hashiisii u gowrici lahaa hashii uu gowrici lahaayoo xajka ugu talagalay nin fariisiyey ayadoo fadhidana rabay inuu gowraco ayuu u yimi maxamudinka bod muxuu idin qoray can caliyin haye haye ya xalam soo mar xalan soo macnaya kaas waa idiin sheega gadaal buu idinka idinka tuula aniga laakiin horey baa xala iisoo mariyay marka sabr imaan allah ka siiya xalan soo macneeye wa idinkaas xadiiska kuxiga fiirsada fa naxara ninkii uu gowracay hasha haa hashi inuu gowracuu rabaa marka weli muusan gowracin laakiin fa qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar ibcad istaajib haa hasha kici qiyaaman xalay tahay mid mid taagan hasha fadhiga ha ku gowricina istaajibi neefka geela istaagga lagu gowracaa muqayadatan xaalay tahay mid la jilib xiray neefka geelah waa weyn oo meelaha mirayso mid arag say istaagga ugu gowrici kartaa maaqa lugood buu geelu leeyahay yaa afar sooma labada hore iyo labada dambe labada hore mid ka mid ah baad u laabaysaa saasaad inta u laabtid baad xiraysaa maxaa usoo haraya saddex marka ma dhadhaqaaqi karo wuu dhadhaqaaqi karaa laakiin waxba ma geysan karo saastu u taagan yahay lugna u laaban tahay saddexda kalena uu siidiisan yihiin halkaa rubadaha laga bireeyaa geela meesha ayadaha lagu dhufanaya marka mar laakiin asagoo fadhiya haddaad tirahda waan gowracahayaa waad ku rafaadi waad ku rafaadaysaa laakiin tana way fududa midi inaad saas ugu dhufatay isla markaba wuu dhacaya wark waa ku sahlanta sii daabi marka muqayadatan xaalay mid la jilib xero jilibka loo laabay sunnatu muxamadin taasaa sunnadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam laakiin neefkana tale waa gowracaya waa isku rafaadaysaane joojibi ayib baabu lgusli lilmuxrimi wuxuu u baab yahay qubaysiga qofka muxrimkaa oo xajka xiranaya ama cumrada xiranaya uu qubaysanayo uu qubaysanaya maadaama dad dhex galaysid la ordahayo la dawaafahayo sacyi lala imaanayo intaad inta shiiri lahayd adoo xabasoodo iyo xulbad iyo waxa weeyaan adduunkaa soo urahayo oo dadkii aad sun u dili lahaydba iyo shiir qubayso is-udgi isnadiifi saasaa la rabaa intaa keliyana maaha meel kastoo dadku isugu imaanayaan nadaafadeeda ilaali meel kastoo dadku isugu imaanayaan dadka albaab waa in la ilaaliyo waxa weeye waa in la ilaaliyo nadaafada hal xadiidu baabka ku sheegi doonaa musanifku can cabdilaahi bni xunaynin waxaa laga wariyey anna cabdallaahi bna cabaasin cabdullaahi bna cabaas iyo wal miswari bna makhramata miswarkii ina makhrama ahaan ayaa ikhtalafaa waxay isku khilaafeen bil abwaa'i meesha abwa loo yaqaan meesha abwa loo yaqaan waxaa laga wadaa ayagoo meel abwa la yidhaahda jooga waa arki doonaaye ayay masalo diiniya isku khilaafeen masale diiniya ayay isku khilaafeen oo ku kala aragduwanaayeen xaggee joogaan waa abwa faqaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas baa wuxuu yidhi yaqsilu wuu mayrayaa almuxrimu qofka muxrimka ra-sahu madaxiisa qofka muxrimka madaxiisa waa mayraya wa qaala almiswaru miswarna wuxuu yidhi laa yaqsilu mayri maayo almuxrimu muxrimku ra madaxiisa waa isqabsadeen qaala wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu xunayn fa arsalanii waxaa i diray ibnu cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas baa wuxuu ii diray ilaa abi ayuuba abi ayuub alansaariyi ee ree ansaareed abu ayuub alansaari buu ii dira radiallahu allah ka raali noqday canhu xaggiisa fa wajadtu waan helay buu yidhi hu abuu ayuub yaqtasilu asagoo mayranaya bayna alqarnayni laba tiir dhexdood laba tiir dhexdood asagoo ku mayranaya ayaan u imid wa huwa yasturu asagoo ku asturaya bithoobin maro ama yustaru la asturaya bithoobin maro isagoo maro weyn inta loo dhigay laba tiir dhexdood meel mara ugu wareegsanta oo meeshaa ku qubaysanahaya oo halkaa isku asturahaya yastur miyuudu qraya mise yustaru ya yustaru asagoo lagu asturayo wey marka wuu qubaysanaya laakiin maraa lagu hayaa lagu wareejiyey waxaa laga yaaba xaaskiisa iyo ilmihiisa inay ku hayaan maradaas u wareejiy yaanu ibi buy fa sallamtu waan salaamiyo caleyhi dushiisa asagoo qubaysanayaan salaamaybu assalaamu calaykum waa qof qubaysanayee garo waa salaamay markii aan salaamay maxaa isbedelay fa qala wuxuu man haadaa waa kuma qofkay salaamay fa qultu waxaan idhi ana anigu cabdullaahi ibnu xunaynin ayaana arsalanii waxaa iisoo kaa diray ilayka xaggaaga cabdullaahi bnu cabbaasin yas'aluka xaaluu ku weydiinaya kayfa sidee buu kaana ahaa rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu caleyhi wasalama yaqsilu mid u mayra ra madaxiisa wahuwa muxrimun asagoo muxrima wahuwa asagoo muxrimun muxrima markuu rasuulku xaj xirto ama cumro xirto oo uu rabo madaxa inuu mayro sidee madaxa u mayri jiray su-aashaasaa la weydiiyey marka wuuna qubaysanaya asagii baaba qubaysanayaba kan wax la weydiinaya laftirkiisu abu abu ayuubaaba qubaysanaya fawadaca wuu dhigay abuu ayuuba abuu ayuub yadahu gacantiisii cala thawbi marada maradii ku wareegsanayd ayuu gacanta inta kor u qaaday uu hoos u dejiyey sababtaa wuxuu rabaa madaxiisa inuu tusiyo sida loo dhaqayo qofku muxrimka madaxa u dhaqayo laakiin hadda maraa ku wareegsan marka muxuu sameeyey fa hoosuu maradii u dejiyey xataa badaa ilaa uu ii muuqday biilii aniga ra-suu madaxiisa marka hore madaxiisu waa iga qarsoonaaya markuu maradii lagu lagu hayay uu dejiyey ayaa madaxiisu ii muuqda uma qaala wuxuu yidhi liinsaanin qof buu wuxuu ku yidhi qofkaasoo yasubbu shubaya calayhi dushiisa almaa biyaha usbub shub biyaha igu shubyi ninkaanaan tusayaa sida madaxa loo dhaqa marka muxrimka qofku yahay shub buu yidhi fa saba wuu shubay calaa ra'sihi madaxiisa markuu madaxa biyaha loogu shubay uma xaraka wuu dhadhaqaajiyay ra'sahu madaxiisa biyadayh oo dee markaa madaxa dhaqaysid waa inaad madaxa timihii ku dhadhaqaajisay gacanta fa aqbala wuu soo qaabilsiiyey bihimaa labadii gacmood oo jeegadu inta ka keenay buu horay usoo kaxeeyey suu madaxa isagoo waxa weeyaan dhex marmarinaya wa adbara gadaalla waa u kaxeeyey uma qaala wuxuu yidhi haakadaa sidaas ayaan ra'aytu arkay hu nebiga sala allahu aley wasalam yaqtasiru asagoo u mayranaya marka labadii murantay ee miswar ibnu makhrama iyo cabdulaahi ibnu cabbaas ah kee gar helay cabdullahi ibnu cabaas baa gar helay wuu mayrayaa korna miswar wuxuu yidhi ma mayrayo wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd fa qaala wuxuu yidhi almiswaru miswar baa wuxuu ku yidhi libni cabaasin cabdullaahi bnu cabaas laa umaariika kula doodi maayo abaddan weligayb waad iga garheshayb weligay dib dambe masale diiniya kaagala mur maayayb bes waa iga garheshayb waa sida la rabo qofka cadaaladda ah masle haddaad qof ka wada hadashaan oo garta uu kaa helo khalaas waa ina tira waa jooji alqarnaani labada gees alcamudaani waa laba tir alladaani kuwaasoo tushaddu lagu adkeeya fiihimaa dhexdooda alkhashabatu qoriga allatii taasoo tucallaqu la suro calayhaa dusheeda albakratu cajaladda cajaladda waxaa laga wadaa ceelasha waad aragteen marka ceelasha biyuhu ku jiraan la rabaa in wax laga shubto bir soo midaan arag ceelka inta sidaa loogu gudbo oo dhexdaan calaamad ku leh la rabaa marka in la shubto xarigga saa loo soo jiido soo midaan arag ma aragteen taasaa cajalad loo yaqaana ee cajaladahan rikoorada ku jirta ha u qaadanina ama mimiriyaashaan ha u qaadanina taasaa marka laga wadaa wal abwaau bifatxi lhamzati hamzadoo la kordhigo ab la yidhaahdo wa sukuunilbaa'i baadoo la reebo ab la yidhahdo almuwaxadati ilhal dhibic la siiyey iyo walmadi mad la aqriya abwaa waa madantah mowdicun meel weeye mucayanun oo gooni gooniyahoo la gooni yeelayo bayna makata walmadiinati maka iyo madiina udhexaysa baabu faskhi alxaji ila alcumra baabu faskhi lxaji xajkii oo loo bedelo ila alcumrati cumro loo bedelo intaad xaj markii hore soo xiratid xajkii cumro inaad u bedeshid ayuu baabkan kaga hadlaya koob iyo toban xadiid buu baabkan ku sheegaya musanifku can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ahalla wuu xidhay annabiyu nebigu sala alla aleyh wasalam iyo wa asxaabuhu asxaabtiisu bilxaji xaj ayay xirteen walaysa maca axadin qof la jirankiina ma ahayn oo minhum ayaga ka mida ah hadyun xoolo mid ayaga ka mid oo ah xoolo waday ma jirin hayra nebiyi nebiga aan ka ahayn sal alla aleyh wasalam iyo wa dalxata dalxo wa qadima caliyun cali baa wuxuu ka soo galo ka yimid min alyamani yaman cali baa wuxuu ka yimid asagoo xaj u socda yaman fa qaala wuxuu yidhi ahlaltu waxaan xirtay bimaa shaygii ahalla uu xirtay bihi asaga annabiyu nebigu sal lla slam war maxaad xirtaa lii dadku xaj bay soo xirteene wuxuu yidhi aniguna wixii nebigu xirtay baan soo xirtay oo asagoo yman yeman joogu wuxuu yidhi wixii nebi maxamed uu ka xirtay madiino baan ana yaman ka xiranaya fa amara nebiyu nebigaa wuxuu faray sala allahu calayhi wasalam asxaabahu asxaabtiisii an yajcaluu inay ka yeelaan haa xajkii cumratan cumro xajkii maxaa loo bedelay cumro fa yaduufuu markaa ay wareegaan oo dee waxay wareegayaan waa dawaafkii uma yuqasiruu deedna ay gaabiyaan timaha wa yuxilluu ay xalaaloobaan ilaa man ruuxi maahna kaana uu ahaaday macahu la jirankiisa alhadyu hadi fa qaaluu waxay yidhaahdeen nandaliqu miyaan tegaynaa ilaa minan mina miyaan aadaynaa meesha minaan aadaynaa walxaal dakaru axadinaa midka yaga e, farjigiisa iyo xubintiisa tarankuna yaqturu biyo ay ka da'hayaan fa balaqa daalika arrinkaasaa wuxuu gaaray annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi low istaqbaltu haddaan gadaal ka ogaan lahaa min amrii taladayda iyo arrinkayga maa waxa istadbartu haw low istaqbaltu haddaan horay ka ogaan lahaa min amrii arrinkayga maa waxa istadbartu aan gadaal ka ogaaday maa ahdaytu hadyi ma soo kaxeeyeen kaxeeyeenbi walowlaa anna macii aniga la jirankayga hadduusan ahaan lahayn al hadya hadyi la axlaltu waan xalaaloobi lahaa waxaadat way xaydhshay oo caadaa ku dhacday caaishatu caaishu fa nasakat way la timid almanaasika acmaashii xajka kullahaa dhammaanteed kayra annahaa laakiin ayadu lam taduf maysan dhawaafin bilbeyti kacbada maysan dhawaafin dhawaafkii lamaysan imaan sababtu waxa weeye gabadha dhiigga qabtaaye ma dawaafi karta kacbada oo dawaafku dahaaraa loo shardiyaa waa inay qofku weyse qabo gabadhi dhiigga qabtana ma weyse qabto qaalat waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow tandaliquuna ma waxaad la tegaysaan bixajatin xaj iyo wa cumratin cumro ma labadaasaad isku darsanaysaan oo guryihiini la aadaysaan iyo madiino wa andaliqu aniguna ma waxaan la tegayaa bixajin xaj kaliya cumradii dhiigga iga buriye fa amara nebigu wuxuu faray cabdiraxmaan ibna abi bakrin cabdiraxmaanka ibna abi bakr waa walaalkeed an yakhruja inuu la baxo macahaa caaisha la jirankeeda an yakhruja inuu baxo macahaa caaisha la jirankeeda ila tanciimi meesha tanciim loo yaqaan factamarat way soo cumraysatay bacda alxaji xajka ka gadaal ayay soo cumraysatay masjidu caaisha masjid masjid loo yaqaano baa hadda meeshaas ka dhisan oo ku yaalla xadiidkani marka wuxuu inoo faa-iideynayaa axkaam dhowr ah xajka cumre in loo bedeli karo xadiidkuu inoo faa'iideynaya qofkii laakiin hadyi waday hadyigaas asagaa ah intuu ka xalaaloobaya ma samayn karayo saxaabadu marka ay leeyihiin nandaliqu ilaa minan wadakaru axadina waxay leeyihiin hatiran guryahayaga ka nimid xajkii acmaashiisa weli lama gaarin waa la cumraysa durba ma intaas hadhowan mina iska aadaynaa miyaado waxaaba la fududba ayagoon wax badan qabanba inay iska xalaaloobaan marka nebiguna waa u sheegay sal alla aley wasalam cumrada in qofku uu horay ka cumraysa kabacdina uu xajka la yimaado baad moodaa nebigu meeshaan inuu fadilaya sala allahu calayhi wasalam oo uu leeyahay haddaan gadaal ka ogaan lahaa waxaan horey ka haddaan horey ka ogaan lahaa waxaan gadaal ka ogaaday xoolaba ma soo kaxeeyeenba ayib marka cumrada iyo xajka waana la isdhexgelin karaa oo mar waxaa la sameeya waxaa loo yaqaanaa qofku mar waa muqaarin cumrada iyo xajku isku daraya marna waa mufridoo waxaa weyaan xaj keliyuu xiranaya marna waa muctamir oo intuu cumraysto oo xalaalooba kabacdi maalinka sideedaad marka la gaaro maalinkaas waxa weeye cumre iyo xajka xihanaya can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qadimnaa waan soo galnay maca rasuulillahi rasuulka alala jirankiis sala allahu caleyhi wasalama maka ayaan soo galnay qadimnaa waan soo galnay maca rasuulillahi rasuulka alala jiranka annagoo ah walxaal naxnu anaguna naquulu aan leenahay labayka ilaahu waan ku ajiibnay bilxaji xaj baan kugu ajiibnay fa amaranaa wuuna faray rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu wasalama fa jacalnaa waxaan ka yeelnay haa xajkii cumratan cumro xajkii baan cumro u bedelay in la cumray in la marka la xajinayo talbiyada kor loo qaado labayk allaahuma la yidhaahdo xadiidku inoo faa'iideeyey taa waan ka qaadanaynaa waxyaalaha xadiidku inoo faa'ideynaya waxaa ka mid a in la xirto qofkii cumro raba ama xaj raba oo uu xirto ixraam la yidhahdo labayka u yidhaahdo uu niyeysto waa waajib waa laga maarmaan taasna waa laga maarmaan ayib xadiidku waxyaaluhu inoo faaidiyey waxaa ka mid a cumrada xajka in la dhexgelin karo oo markaa dee qofka uu noqonayo qof muqaarin oo xajkii iyo cumradii labadaba wada niyeysan taana xadiidku waa inoo faa'ideeyey can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qadima wuu soo galay rasuulullahi rasuulkii alle sala allahu caleyhi wasalam iyo wa asxaabuhu asxaabtii sabiixata raabicatin maalinkii afraad waa bisha dilxija maalinkeeda afraad fa amarahum wuxuu faray an yajcaluu inay ka yeelaan haa xajkii cumratan cumro faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulalahi rasuulkii allow ayulxilli xalaalowgee baan xalaaloobaynaa lakiin qofku marku cumraysto wuu xalaaloobaya qaala wuxuu yidhi alxillu xalaaloobid kulluhu dhammaantiis haa oo meeshaa waxaa laga wadaa dee xajkii baa cumro loo bedelay marka xalaalnimo dhammaystiran oo reerihiin aad ugalmaanka u galmoon kartaan oo dharkii aad iska bedeli kartaan baad xalaaloobaysaan buy can curwata bni zubayrin curwihii ina zubayr aha waxaa laga wariyay can curwata bni zubayr curwa waa taabici toddoba sax toddoba taabici oo loo yaqaano axadu fuqahaai sabca ayuu ku jiray fuqahaa aqoonyahan rasuulka allaya asagu waaxidi abuubakarna awowu u yaha oo abuubakar xaggee awowo uga yaha dee asmaa binti abubakar baa dhashay zubayr ibnu cawaamna waa waalidkiis asmaa bintu abubakar waa hooyadii caa-isha waxay u tahay habaryar qoys barakaysan ba ku hareereysan qoys barakaysan baa ku hareeraysan qaala wuxuu yidhi su-ila waxaa la weydiiyey usaamatu bnu zaydin usaamihii ina zayd ahaa waa ana anigoo jaalisun meeshaa fadhiya anoo meesha meesha laftirkeeda fadhiya meel anoo fadhiya usaame wax lagu weydiinayo baa su-aal la weydiiyey maxaa la weydiiyey kayfa sidee buu kaana ahaa rasuulullahi rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam yasiiru mid u socda xiina waqtiga dafaca u dhaqaaqo xaggee ka dhaqaaqaya carafa ama musdelifa labadaas baa odhan karta min carafaat ow musdelifa maalinka uu musdalifo ka dhaqaaqayo ama carafo ka dhaqaaqayo sidee uu socon jiray kayfa sidee buu kaana ahaa rasuululahi rasuulka alle yasiiru mid u socda xiina dafaca markuu musdalifo ka dhaqaaqayo ama carafa qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa yasiiru mid socda al canaqa ayuu socon jiray bi waa laba lixaadsan jiro xoogaa waa saamayn jiraybi qofka xoogaa kistoo markuu yaro dheeraynayo fa idaa wajada markuu helo fajwatan meel bannaan oo fursad uu ka helo aan ciriiri badan jirin nasa uu degdegi jiraybi dee markii la xajinayo musdelifo iyo dadkii meesha waa isku buurteen tiradii bay ka bateen markuu meel yaroo xoogaa fudayda uu helana wuu degdegayaa meel xoogaa jaamic celiiri markuu ka jirana tartii xoogaabu waxa weeyaan saamaynaya nasa uu degdegi jiray wey alcanaqu imbisaadu sayri socodkoo la furo weeye wanasuna fowqa dalika kaasuu kasii sarreeya waa waa laxasiga degdega ah can cabdillaahi bni camrin waxaa laga wariyey cabdulaahi bni camrin soo saadii qori maayo radiallahu canhuma allah ka raali noqdee ana rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam waqafa wuu istaagay fii xajati lwidaaci xajkii sugontiga fa jacaluu waxay bilaabeen yas'aluuna inay weydiinayaan hu nebiga faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi lam ashcur ma dareemin fa xalaqtu waxaan xiiray qabla an adbaxa intaana gowricin oo waxaa la rabay gowraca iyo xiiritaanka dee waxa wey inay kala horeeyaan oo gowracu dambewaxa weyaan uu dambeeyo xiiritaanku qaala nebigu wuxuu yidhi idbax gowrac walaa xaraja dhib maleh wa jaa aakharu mid kalaa yimid wa qaala wuxuu yidhi lam ashcur ma dareemin fa naxartu waan gowracay qabla an armiya intaana ganan ramyigii intaana la imaan ayaan gowracay ramyigu waa dhagax tuurashadii dhagax la tuuranayay intaana dhagaxii tuuran baan gowracay qaala nebigu wuxuu yidhi irmi tuuro hadda walaa xaraja dhibna ma leh famaa su'ila lama weydiin nebiga yowmaidin maalinka ah can shay-in shay shaygaasoo qudima la hormariyey walaa ukhira mid la dibmariyey ilaa qaala wuxuu lahaa ifcal samee walaa xaraja wax dhibana ma leh xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah nebiga sala allahu calayhi wasalama dhimrintiisii iyo in wax la weydiin jiray oo dee culummada iyo aqoon-yahanka wax la weydiiyo can cabdiraxmaan ibni yaziid annaqaci can cabdiraxmaan ibni yaziid annaqaci waxaa laga wariyey annahu asaguo xaja wuu xajiyey maca ibni mascuudin cabdullahi bn mascuud la fa ra'aa wuxuu arkay hu cabdullaahi bn mascuud oo yarmii tuuranaya aljamrata jamradii ama jiirtii alkubraa ee weyneed jamratulcaqaba jamratulcaqaba meeshii loo yaqaanay jiirtii weyneyd bisabci xasayaatin toddoba dhagax xasayaadku waa toddoba dhagax oo quruuraxa weliba waana ijmac arrinkaas fa jacala wuxuu ka yeelay albeyta beytka waa xaramkii maka kacbadee can yasaarihi dhankiisa bidixdaahu ku aadiya xaramka wa minan minana can yamiinihi dhankiisa midigta ah uma qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud haadaa meeshaan aan taagnahay inaan halkaan dhagax ka tuurto toddoba dhagax xaramkiina maka iga xigto waxa weeyaan kacbada iga xigta bidixda minan ay midigta iga xigto maqaamu ladii kii meeshuu istaaga weeye unsilat lagu soo dejiyey calayhi dushiisa suuratu lbaqara waa nabiyullahi maxamed jamratu jamratulcaqaba jamraad baa badan baa jira maalintaas dhagaxa la tuuranayo khasaa'is bay leedaha waxaa ka mid ah afar shay oo gooni la tahay duxadu intaysan zuulin qoraxda ayaa horta la tuurtaa kow dhankeeda hoosaa laga tuurtaa sunanimo labo maalinkaas naxriga wax kaloo dhagax tuurda ayo kaas ahayn lalama yimaado saddex qofku markuu dhagaxa tuuranayo ma istaagayo meeshaa duca uu istaagmaya dhagaxu tuuranaya wuuna kasii soconaya can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allahu canhuma ana rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qofka xaajiga ahi dhagaxaas wuu tuuranaya waa ijmaac arrinkaas in lala imaanayo qofkuna saasuu maalinkaa u tuuranaya suuratulbaqaradan uu sheegaya waxa laga wadaa dee acmaasha xajka badankeeda suuratulbaqara ilaahay kaga warramay subxaana wa tacaala can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuulallahi rasuulka ale sala allahu aley wasalam qaala wuxuu yidhi allahuma arxam ilaah u naxariiso almuxalliqiina kuwa timaha xiira maalinkii xudaybiyo sanadkii lixaad ahaa miyuu nebigu yidhi mise xajatulwidaac oo sanadkii tobnaad aha nebigu yidhi labada ra'yiba way jiraan muxalliqiinta laguu sheegayo waa qofka xaajiga ah oo xajkii markuu gutay ah, timaha iska xiiraya ee maaha intaad garka iska xiirtid inaad tiraa nebigaaba u duceeyey qofkii garka xiro yidhi allahuma arxamil muxalliqiina waa khalad khalad weeye arrinkaasu nina hadda kahor gurigooda deganaan jira oo dhallinyaro ah baatimaha garka iska xiiri jira marka markaan ku yidhi garka maxaad u xiirtaa xadiidkiiba si khalada ah ka fahasan yahayb ducadii nabigaan raadinayaabi oo ducada nebigu maxay ahay dee nebigaa yidhi ragga timaha xira ilahay ha u naxariisto oo timuhu kuwe weye dee timo dhan baa soo gelay meel allaal meesha timaa lagu arkaa la xiray khalad waay waxaa laga hadlaya waxaa weeye waa qofka xaajiga ah timihii uu xeerayo wey wax laga hadlaayo ee timo kale ma ah garka ma ku jiro qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu walmuqasiriina kuwa gaabiya ka waran yaa rasuulalahi rasuulka allow kuwa gaabiyana u ducee oo aan timihii xiirin laakiin iska gaabiyey qaala nebigu wuxuu yidhi allahuma arxam ilah naxariis almuxalliqiina kuwa xeera qaaluu wuxuu yidhi walmuqasiriin kuwa gaabiyana u duceey yaa rasuulalahi rasuulka allow qaala nebigu wuxuu yidhi walmuqasiriin kuwa gaabiyana allah u naxariisto marka labaduba waa ducaysan yihin lakiin waa kala fadli badan yihiino mar haddaad xajidii timaha muuq ka dhig waa ninka wax laga hadlaya dumarka ayagu ma xoogaa yarba inta meelaha dumarku isaga gayaan u tagaan baytimaha foodooda wax yaroo baarka ah ayay ka qabanayaan inta kalena way la harahayaan laakiin sida ragga gumaadi mahayaan can caaishata wa can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha qaalat waxay tidhi xajajnaa waan xajinay maca nabiyi nebiga la jirankiis sala allahu aleyhi wasalam fa afadnaa waan subannay dawaafulifaadihi baan la nimid yowma naxri gowraca maalinkiisii fa xaadat waxaa caadadii ku dhacday safiyatu safiya fa araada wuxuu ka doonay annabiyu nebigu sala allahu caleyh wasalam minhaa iyada xaggeeda maa waxa yuriidu uu ka doono alrajulu ninku min ahlihi ninku reerkiisa dee ilaahay baa u banneeyeye maadaama uu acmaashii xaj ka dhammaystay ayuu nebigu wuxuu ka doonay inuu reerkiisii rayraysto u galmoodoo la kulmo fa qultu waxaan ku yidhi yaa rasuulallahi rasuulka low inahaa iyadu xaa'idun dhiig caadaa ku dhacay gabadhii dhiig bay qabtaa qaala wuxuu yihi nebigu axaabisatunaa midna xanibaysa miya hiya iyadu oo acmaashii xajka dhexday kaga kala tagtay miyaa dhiiggaa ku dhacayoo wayna xanibi doontaa miyaa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallahi rasuulka low innahaa iyadu qad afaadat way shubantay dawaaful ifaadihii bay la timid yowma naxri maalinkii naxriga qaala wuxuu yidhi ukhrujuu baxa marka waa caadibi mar hadday sidaa tahay mar hadday dawaaful ifaadihii la timid xajkeedii kama kala goona waa saxanta way ka bixi kartaabi wa fii lafdin lafdi kale wuxuu qaala nabiyu nebiga wuxuu yidhi sal alla alay slam caqraa xalqa dhunta allaha ku dhufta bi adaafat ma ay wareegtay yowma naxri gowraca maalinkiisii dawaafulifaadihii ma la timid biyo dhuunta allaha ku dhuftee qiila waxaa la yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi fanfirii bax marka soo soco marka bi mar hadday sidaa tahay biyo dawaafulifaadaha gabadha caadada qabtaa waxba looma haysta hadduu caadada ku dhacdae soo bax oo xaaskiisa nebigu muxuu u habaaray waa inagii soo sheegnay habaarkii caadiga ahaayo nacaybkaa ma aha waa kelmid iska caadi ah ka iyo weyla ka iyo caqraa xalqa xalqa waa dhuunta soo maa caqrigana rubadda allaha kuu dhuftay dhuunta allaha ku kala gooy marka laakiin habaar ulama jeedana waa kelmad carabku iskala qabsaday oo ay yidhaahdaan wey war inkaar qabta maxaa saa noogu gashoo kaleeto can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi amara wuxuu faray nebigu umira waxaa la faray annaasa dadka dheh an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihim ballankooda midka ugu dambeeya bilbeyti kacbada inuu ahaado ah, saas aakhiru miyuudin qorya mise aakhira godayaa an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihim ballankooda kale ugu dambeeyay bilbeyti baytka u ahaado waa maxay markaad acmaasha xajka dhammaysato oo xajka kasoo tegaysid waxa ugu dambeeya ha noqoto gurigii ilaahay inaad sugoontidid sugoonti ilaa annahu amar yasha an yakhafafa wuxuu ka fududeeyey ama khufifa waxaa laga fududeeyey can ilmar'ati haweenayda alxaa'idi ee caadada qabto haweenayda haddii caado qabto dawaaful ifaadahaas ku laazimi maayo waa iska bixi kartaa can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ista'dana alcabaasu cabaas baa wuxuu idan weydiistay cabaaskii ibnu cabdilmualib ina cabdilmualib ahaa rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalama an yabiita inuu hoydo oo baryo bimakata mako layaaliya mina hameenada dadku ay mino joogaan oo mino la baryahayo inuu asagu sii tago maka tago oo muxuu ku falayaa min ajli siqaayatihi waraabintiisa darteed oo muxuu waraabinayaa dadka xujayadaha waraabiya biyaha zamzamka iyo biyahaasu waraabiya marka biyihii iyo darkiiba usii diyaarinaya fa adina nabigu waa u fasaxay lahu asaga sal alay wasalam keligii ma aha dadka culculus oo dhan oo hawshaas hadhow ay ku adagto dhan ba axkaamta la soo gelaya marka dadka waaweyn iyo culummada iyo wixii kugu yimaado masaalix ah in laga fasaxa qaato layihahdo macalinkaaga iyo sheekhaaga iyo halkaasaan aadayaa ayuu xadiidku inoo faa'iideynayaa wa canhu cabdullaahi ibnu cabaas waxaa laga wariyey wa canhu waxaa laga wariyey xaggiis ay ibni cumara ina cumar saas midii qoraya wa canhu ay bni cumar bidin qoraya muxuu idin qoraya xadidka alxaa ku xiga ya waa islaasagi qaala wuxuu yidhi jamaca wuu kulmiyey annabiyu nebigu sala allau alay wasalama bayna almaqribi maqribka iyo walcishaai cishaha bijamcin meesha musdelifo loo yaqaan jamcin waa musdelifo waa meel magaceed likulli waaxidatin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhumaa maqribkii cishaha ka mid a ah iqaamatun aqimid maqribkii baa la adimay markii maqribkii la la aqimay markii la aqimay wuu tukaday cishihii buu la jamciyey haddana cishihiina waa u aqima walam yusabbix ma subxaanalaysan maalkan wax lagama wada saa walam yusabix ma sunaysan weeye baynahumaa labadaa raga labadaa raga salaadood dhexdooda walaa calaa ihri waaxidatin mid gadaasheedna ma sunnaysan oo minhumaa labadoo ka mid a waa laba masalo maqribkii iyo cishihii buu nebigu jamciyey sala allahu calayhi wasalam markuu jamcinaya labada salaadoodba waa loo aqimay labadaba loo adimi maayo maqhribkiibaa la adimay bas waa ku filan yahay markii maqribka laga baxay baa cishihiina loo istaagay isagiina waa la tukaday labadooda dhexdooda lama sunaysan ma la fahmo qodobkaa kow labadooda ka gadaal lama sunaysan khalaas leanna musaafiriin baa la ahaa haddii waajibkiibaaba laba laba la tukanaya cushii baa laba la tukanaya saas laga wadaa baabu lmuxrimi ya'kulu min sayd lxalaal halkaa xadiid baa kitaab lxaj ka dhiman halkaa xadiid buu musanifkuna sheegaya kitaabulxajna ka dhiman baabulmuxrimi qofka muxrimka ahaa oo ya'kulu cunaya min saydi alxalaali qofkii aan muxrimka ahayn ugaartiisii adoo xajka u socda dee ma ugaarsan kartid ugaarta xaramka joogtana waa kaa xaaraam inaad ugaarsatid oo dishid inaad xataa dadka kula taliso tir war aniga waa iga xaaraam adigu qori qaado xabad inoo soo dil lama ogola laakiin adoon waxba u dirsan asna uusan kuu shaqatayn hadduu sidiisa usoo ugaarsado hilibkii uu keeno uu soo ugaarsaday adna adan u dirsan ma cuni kartaa taasuu ka hadlaya can abi qataadata alansaariyi waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kharaja wuu baxay xaajan xaaluu yahay mid xaaji ah xaaluu yahay mid xaaji ah maxaa laga wadaa xajku u socdaa fa kharajuu way baxeen saxaabadu macahu la jirankii fa sarafa wuu leexiyey nebigu daa'ifatan koox oo minhum ayaga ka mid a koox saxaabadii ka mid wuxuu yidhi war cabsi baa jirto cadow baynu leenahay halkaa maroo ilaalada halkaa naga ilaaliya minhum qolyaha eh, oo saxaabadii ka mid a fiihim qolyaha waxaa ku jiray abu qataada abu qataadaha xadiidka warinaya laftirkiisa baa qolyaha nebigu yidhi halkaa aada ku jiray wa qaala nebigu wuxuu yidhi khuduu mara saaxil albaxri badda xeebteeda xataa naltaqiya ilaa aan kulanno haa waxaa weeyaan halkaa mara ilaa aynu isu nimaan halkaa ka soo wareega muslim baa wuxuu kordhiyey cumray wada xirteen biyo aniga maahna intoodii kale tebi abu qataada fa akhaduu waxay mareen saaxil albaxri badda xeebteeda falamaa goortii in sarafuu ay gadoomeen axramuu way xirteen cumro kulluhum dhammaantood ilaa ana ilaa abaa qataadata abaa qataada mooyaane falam yuxrim muusan xihan asagu cumro fa baynamaa waqti hum ayagu macnaha xajkiisiba asagu ku nagiya cumro ma xihan fa baynamaa waqti hum ayagu yasiiruuna ay soconayaan id waqtigaasay ra-ow waxay arkeen xumuraa waxshin dameer farow dameerta caadiga ma aha waa la ogisidiy meelahaas waxa ku dhowo dameer farow waa xalaal waa la qalan karaa tan caadiga oo dameerta aan aqaanoo la rarto xaaraam way iyadu fa xamala wuu weeraray abuu qataadata abuu qataada waxaan soo sheegay inuu xaj xirtay lakiin waxba ma xihan xaj iyo cumro midna muusan xihan asagu fa xamala wuu cayrsaday abu qataadata abu qataada cala alxumuri dameer waxshigi buu cayrsadoo baacsaday waa bursaday fa caqara wuu boqongooye minhaa iyada xaggeeda ataanan talow ataanan waa maxay carar sheega ataan waa soo marra waxaan saa u leh kitaabkaanaan kusoo mara weliba ataanan aye facaqara wuu boqon gooyey ataanan minhaa dameer waxshiga xaggii xaalu ka ahaa dameer farowga ataanan ma la hayaa yaa kol dhow baynu soo marra aan fogey ataanan kitaabu salaad baan ku soo mar yaa wuu imaaday ah ataanan <laughs> yaa maxaa tidhi laba jeer may ataanan dameerta haween naagtaa soo maha ataanan dameer dhadig ah soo mara yaa cabdullaahi bnu cabbaas oo salaad la tukanahaya soo dhex maray oo ataan baan watay soo ma xasataan ataan waa dameerta dhadiga ah ninkana muum baa loo yaqaanaa muum midda haweenkaana waxaa loo yaqaana ataan waa soomaali ubaa ka hadlaaya muumka dameer dhadiga yuu marka dameer farow dhadig ayuu boqongoy boqongoyntu waxaa weeye rubaddu ku dhufta fa waan degnoo wa akalnaa waan cunnay min laxmiha hilibkeedi raggii dhammaay oo cumrada u xirnayd dameer farowga hilibkiisiba inta yimaad bay ka dhargi asagu xajna ma xirna cumrana ma xirna asagaana dilay uma qulnaa waxaan idhi warheer dhahaya waxbaa khaldane anaakulu ma cunaynaa laxma saydin ugaar hilibkeed miyaan cunaynaa wa naxnu annagoo muxrimuuna acmaashii cumrada xiran war waynu khasaarnaye niman soo cumraystay baynu ahaynu cumra u xirnayde se u ugaarsan karnaa ugaar hilibkeed u cuni karnaa fa xamalnaa waan soo qaadnay maa wixii baqiya ka haray min laxmiha hilibkeedii intaasaan ku joojinayb hilibkeedii intii hartayna waa soo qaadnay fa adraknaa waxaan soo gaarnay rasuulallahi rasuulka ale sala allau aleyhi wasalam fa sa'alnaahu waan weydiinay can daalika arrinkaas arrinkaasaa nagu dhacay fa qaala wuxuu yidhi minkum idinka idinkama idinka mid yahay axadun qof wa amarahu faray an yaxmila inuu cayrsada calayhaa dusheeda idinkii acmaasha cumradu idiin xirnayd wax abuuqataada qataada kula taliyo yidhi war dameertaa dameerfaro waa cayrsan midiku jire ow ashaara ama u tilmaamay ilayha iyadoo yidhu halkaa dabeer baa maraysa anugu cumra ii xireen la soco midinku jiri qaaluu waxay laa maya wax aan ku darsanay lama arka asagoo unbaa arku ka dababooday qaala wuxuu yidhi fa kuluu cuna maa wixii baqiya ka haray min laxmiha hilibkeeda war waa idiin xalaala cunabi mar haddaadan adigu kula talin sabab iyo mubaashir midna aadan ku wa fii riwaayati riwaayad kalaa waxay ahayd qaala nebigu wuxuu yidhi hal macakum la jirankiina ma yahay minhu dameerka xaggiisii shay un shay hilibkeeda hadda wax ma ka haysaanbi faqultu waxaan idhi nacam haa fanaawaltu waan u dhiibay hu nebiga alcaduda garabkaan u dhiibay halkaa garabkeeda ah oo neefka garabkiisii ah dee dabarfarowgii fa akala nebigu waa cunay minhaa iyada xaggeeda xadiidkaana ugu dambeeya hal xadiid oo laba xadiis baabka ka hadlaya can isacb ibnu jathaamata allayfiyi waxaa laga wariyay radia allahu canhu annahu asagu ahdaa wuxuu usoo hadiyeeyey ila nebiy nebiga sala allau aleyh wasalam ximaaran dameer waxshiyan ee farow ah dameer farow walxal huwa nebiguna bil abwaa'i meeshii abwa la yihahdo uu ku sugan yahay waa meesha haddaayta aan soo maraynayo cabdullaahi ibnu cabaas iyo miswar ibnu makhrama isku khilaafeen su garanayso makiya madiina udhexaysa ow biwadaana ama meesha waddaan loo yaqaano fa radda nebigu waa celiyey hu dameer waxshigii calayhi saxaabigiiba u celiyey ee sacab ibnu jathaamata ah falamaa goortii ra'aa nebigu uu arkay maa waxa fii wejhi wejigayga ku sugan bu nusakhda qayba ah okhra maa waxa fii wejhi wejigiisa ku sugan saxaabigii markii wuxuu soo hadiyeyey lagu soo celiyoolaya mar rabay qaado xoogaa waa isbedela talow nabigu muxuu kaaga diiday ma xalaalnimadeedu ka shakisan yahay waxaad watid si wuxuu jiraa qaala wuxuu yidhi innaa anagu lam narudda kuguma anaan celin hu dameer waxshiga calayka dushaada ilaa anna anagu xurumun kuwa xorman baana cumraa ii xiran ama xaj marka waxaan kaaga diiday un dee qof acmaal hadduu nebigu kan muxuu uga diida kuwii horeba hadduu ka qaatay kuwii hore so kabuusa qaadan kuwii horeeta ayagu nabiga umaysan ugaarin ayaga xataa sababkood ninka isagaa iska cayrtay qofka marka xalaasha ahoon muxrimka ahayn wuxuu soo ugaarsado adiga muxrimka haduu kuu soo ugaaro lama cunayo laakiin iskii haduu u ugaarsado ha ninkaana nabigu usoo ugaara sal alla alay waslam markaasaa ka diiday wa fii lafdin lafdi kala wuxuu ahayo limuslim wa fii lafdin lafdi kala wuxuu ahayo limuslim u sugnaaday rijla ximaarin dameer lugtiis buu u keena dameerka dameerkan cadiga aho dameer farow wa fi lafdin lafdi kala wuxuu ahaa shiqa ximaarin ha shiqa ximaari dameer dameer dhinaciis jiixis dameerkiibu inta kala jeexay haaf nabiga u keena wa fii lafdi lafdi kale wuxaa cajza ximaari dameer dabadiis oo qaarkiisii dambe usoo jara wajhu haada alxadiidi xadiidkan wejigiisu waxa weeye macnaha wuxuu rabaa cabdulqani almaqdasi labada xadiid inuu jamciyo annahu nebigu danna wuxuu maleeyey annahu dameer farowgan siida in loo soo ugaaray liajlihi asaga darti walmuxrimu qofka muxrimkaana laa ya'kulu ma cuno maa wixii siida loo soo ugaaray liajliha asaga dartiis marka way bannaan tahay qofka hadyadiisa in la aqbalo haddaadan u baahnayna waad ku celin kartaa laakiin sababkaad u raacinaysaa maalan waxaasaan ahay sidaas uma qaadan karo catar buu kuu keenay ma qaadan karaa tilerji xasaasiyaad baan ku qabaa waad u sheegaysaa taasna xadiidku waa inoo faa'idiyo waan ka qaadanaynaa wuxuu kaloo xadiidku inoo faaidiyey qofka walaalkaaya hadduu xoogaa waxaad samaysay dhibsado in qofkii la hagaajiyo oo la wanaajiyana xadiidku waa inoo faa'idiya waan ka qaadina wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi wa saxbi ajmaciin